bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin wالslaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وصaxbihi أجmaciin ama bacd waxaynu ku soo jiray kelimadii ahayd manhaج اlأma dacوة الnajdiya fi الtakfir wاlqitaal xalay waxaynu soo maray muqadimaad afar ah muqadimadii shanaad baynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala caawa waxayna ku saabsantahay muqadimadaas culummada qaarkood ee ee isku dayay inay naqdiyaan ama ay duraan manhajka aimada akhdaday galaan waxaa ka mid a in aima dacwa najdiya ay muxaakamadeeyaan ama maxkamad saaraan ayagoo ku maxkamadeynaya manhaj culummo kale ay leeyihiin waxaad arkaysaa wadaadku leh aima dacwa najdiya waxay ku qaldameen masaladan takfiirinta ama daabitkaas ama cudurdaarkaas ama dagaalka noocaasa lianna maxaa yeelay sidaasi waxay khilaafsan tahay manhajka ibnu taymiya waa khata ninka caalimka markaad maxkamadayn ama aad eedayn ama aad geed la fuulayso waa inaad daliil ku maxkamadayso ilaahay baa yidhi rasuulkiisi baa yidhi ijmaacu lmuslimiin baa sidaa ah ama qiyaas jeli oo saxiix ah oo muctabar ah laakiin inaad tidhahdo wadaad hebel baa sidaa qaba asna wuu khilaafay haddaba waxaa khaldan hee ninka khilaafay baa khaldan maxkamadood aan jirin wey ragga sidaa ay sameeyey ay ku badan tahay maqaalaadkiisa waxaa ka mid ah sheekh eh, abu moxamed eh, xasan bn cali alkataani almaqhrib waxaale aan ka soo hadalnay labada risaale uu leeyahay nadaraad nadaraad fi dacwa الnajdiya iyo kitaabkiisa la yidhaahdo alajwiba alwafiya cala alas'ilati الzakiya labada kitaabba oo aad ugu eedeeyey a'immada khaasatan masaladan takfiirka iyo qitaalka waxa ay xambaarsan yihiin labada risaaleba culumada inuu maxkamadeeyo isagoo le ibnu temiye ay khilaafeen hadda kama hadlayno ibnu temiye ma khilaafeen mise way waafaqeen laakiin asalba fikraddaasaa khaldan inaad tidhahdaa wadaad hebel inuu khaldan yahay waxaa tusahay inuu ibnu taymiye khilaafay miisaan ma maaha sheikhulislaam ibnu taymiya miisaanka iyo micyaarku waa daliilka min alkitaabi wasunnati walijmac ilaa aakhirihi hawshaasi marka waa khalad la galo muqadimada inaan baraarujiyo waan rabay waxaanse oga gol leeyahay a'imma dacwa najiisha moxamed ibn cabdulwahaab ibnu sulaymaan atamiimi wiilashiisii xuseen iyo xasan iyo cabdullaahi iyo maxaanku dhahdaayey ibraahim wiilashuu dhalay culummada ahaa iyo cabdallaba kulligood iyo raggii ka dambeeyey culummada ahaaba waxay caddeeyeen oy tibaaxeen sheikhuna asaguna ka hadlay in culummada ahlusunna waljamaaca afraaddooda ayntan taqliidinayn daliilu ay ku raacahayaan culummada muslimiinta raggaannu u jecellahay waxaa ka mid a yidhaahdeen ibnu taymiye iyo ardaygiisii ibnuulqayim wa maca hadday khaldamaan waannu ka leexanaynaa mooyeene daba istaagi mayno khaladka ku raaci mayno hadallaha noocaase uu sheekhu le waxaa ka mid a shimxaa cabdiwahaab raxmat ullaahi tacaala calayh yanbagii lilmu'mini an yajcala hamahu wa qasdahu macrifata amri illaah wa rasuulihi fii masaa'ili alkhilaafi waalcamali bidalika wayaxtarima ahla alcilm ويوقرهم ولو أخطأوا لكن لا يتخذهم أربابا من دون الله هذا طريق المنعم عليهم وأما اطراح كلامهم وعدم توقيرهم فهو طريق المغضوب عليهم واتخاذهم أربابا من دون الله وإذا قيل, وإذا قيل قال الله قال الرسول قال الله أعلم منا cafwan hum aclamu mina fahada ariiqu daaliin sheekhu wuxuu yidhi ruuxa muslimka waxaa laga rabaa inuu u qasto niyadiisu ay noqoto ilaahay xukumkiisii amarkiisi inuu garto masaa'ilka laysku hayaa weliba waxaa intaa dheer daliilka hadduu kuwa cadaadana waa inaad ku dhaqanto culummadii ka horraysay iyo kuwa kula joogana aad ixtiraamto haddayba dooneen ha gafeene haddii masaa'ilkaas masaa'il ay yihiin markaasi khatowda lagu gaalooba aysan ahayn oy masaa'il khilaaf saa'iqa ah ka furan yahay uu yahay ama ay kuu muuqataba xataa khilaaf saa'iq buusan ka furanin ruux inuu cudurdaar leeyahay ma bannaana buuhi in culimmada laga dhigta arbaab iyo ilaahayo sokadii la caabudo sidaasi dhaqankaasi aan tilmaamay waa tariiqulmuncami calayhim buuhi inta alla u nicmeeya wadado waa sidaa waa in daliilka ay raacaan culimmadana ay xurmeeyaan hadalkooda in layska tuuro ayagana aan la xurmaynin waa ariiqulmaqduubi calayhim buuhi qolyaha ka dhigtay arbaabna waxaa weeyaan bui qolyaha marka lagu yidhaahda ilaahay baa yidhi oo rasuulkiisibaa yidhi waxay odhanhayaan culummadii aanu daba taagnaynayno diinta ka qaadanaynen taqliidinayno ma idinkaa ka aqoon badan wiilashiinan shalay soo ruculeeya hadda yimid maxaad sheegaysaan ma idinkaa shaafici iyo maalig iyo abuu xaniifi iyo axmed iyo ibnu taymiya ibnuqayim ka aqoon badan kuwaana wuxuu yihi waa ariiqu daaliin ariiqu lmaqduubi calayhim iyo ariiqu daaliin iyo ariiqu lmuncami calayhim buu sheekhu soo kala sheegay saddexdaa wada loo kala jabaabu kitaabka loo yaqaan adura saniya waad ka fiirin kartaan mujaladka afraad safxada tobnaad hadal ku saabsan manhajkooda fi ikhtilaafi alculamaa sheekhu wuxuu leeyahay moxamed bin cabdulwahaab raxmat ullahi tacaala calayhi ida ikhtalafa kalaamu axmeda wa kalaamu اlasxaab haddii xanaabilo iyo axmed ay isqabtaan imaamkii madhabka fanaquulu fii maxali الnisaaci ataraadu ila اllahi wailaa rasuulih hada madhabkan waa saas iska badaa cid kale haddii axmedna xambal iyo a'imadii madhabka qaadi abu yacla iyo abulkhaaab iyo ibnu taymiye iyo ibnu qudaame iyo abu camar almaqdasi iyo raggii a'immad ahaa ee fannigan iska lahaa xanaabilada madhabkooda hadday iskhilaafaan buu idhi waxaan leenahay ha loo noqdo wixii muran ah iyo iskhilaafa ismaandhaafa ha loo celiyo ila allahi wa ilaa rasuulih laa ilaa kalaami axmed waa hadalka sheekha axmed loo noqon ma axmed marjac ma ah haddii la ysqabto waa in kitaabka ilaah iyo sunnada loo laabtabo walaa ilaa kalaami اlasxaab loo noqon mahay bui maxay xanaabilo tidhi walaa ila araajixi min dalika bal qad yakunu اraajixu wاlmurajaxu min alriwaayatayni wاlqowlayni khaطأan qaطca waqad yakunu sawaaba waa hadalkii sheekha wuxuu yihi waxaa laga yaabaa riwaayada raajixada fii madhab اlxanaabila iyo qowlka marjuuxa labaduba inay khata noqdaan qaطca oo daliil ay khilaafaan cad oo nas ah inay sax noqdaanna waa laga yaabaa muhiimadduna waxaa weeye in daliilka la raaco laakiin axmed lagu gartamo ama lagu kala baxo ama asxaabta xanaabeel lagu kala baxo waa khata waxay gelaysaa ariiqu almaqduubi calayhim ama ariiqu daaliina calayhim baydaliin bay gelaysaa marka waa hawl khataro sheekhu uu ka digay durar saniya mujalladka afraad safxada sideed baad ugu noqon kartaa sheekhu wuxuu yidhi haddana mar saddexaad wbiاljumlati famata ra'ayta اlاkhtilaafa faruddahu ilى اllahi wailى الrasuul wإida tabayana laka alxaqu faاtabichu cafwan fain lam yatabayan واxtajta ilى اlcamali faqalid man tahiqu bicilmihi wa diinihi yani khulaasuu sheekhu ku siinaya haddaad culummadii muslimiintoo iskhilaafay aad aragto khilaafka waxaad u celisaa faruddahu ilى اllahi wailى الrasuul wإida tabayana laka اlxaq faاtabichu haddii xaqu kuu cadana raac waa dadaasho ijtihaad iyo baadhitaan baad samaysay waxbaa kuu caddaan waayey markaa maxaad samayn buu sheekhu ku yidhi taqliid baa markaa kuu furan buui waa meesha culimmadu dhihi jireen ninka mujtahidka ah ma bannaanta in khayrkii uu taqliidiyo haa cinda alxaaja masalaa lagu weydiiyey caamada inay ku dhaqmaan bay rabaan aqoontaadii waxbaad firfiiriso kutubtii baad rogtay oo waa dadaashay masalada way kuu dilaaci weyd waxaad leedahay weli ima caddaanine laakiin ibnu taymiya sidaa qaba ibnulqayim baa qaba shaafici baa qaba maalig baa qaba axmed baa qaba a'ima min a'immati almuslimiin baa sidaa qaba diinkoodii iyo aqoontoona waa ku kalsoonahay ayagaan taqliidinaynaa baaritaankay baad sii wadaan marka shan maalmood kadib bay kuu dilaacday wixii shalay aan fudwo waxba kama jiraan baad leedahay oo maalinka rasuul adiga noo fudwuday ma aha marka waxaad leedahay waxaan taqliidiyey man ahiqu bidiinihi wa cinda alxaajati ila alcamal masale laga hadlo weeye oad arkaysa shaafici wuxuu ku leeyahay masaladan waxaan ku taqliiday caطaa ibn abi rabax uqalidu fi hada lanna waa mujtahid mulaqa almujtahid qad yuqalidu cinda alxaajati wاdaruura tii buu sheeku ka hadlahaya وبالجملة فمتى رأيت الاختلاف فرده إلى الله وإلى الرسول فإذا تبين لك الحق فاتبعه فإن لم يتبين واحتجت إلى العمل فقلد من تثق بدينه bicilmihi wa diinihi addura saniya mujalladka afraad safxada saddex iyo tobnaad intaasoo dhan waa manhajkii culummadu ay kugu caddaynhayaan inay mutabiciin yihiin daliil ay raacayaan waxaa marka khalad ah oon loo dulqaadan karin adoo bahdii wahaabiyada u nasab sheeganaya ama nin salifiba iska dhigahaya inaad a'imma dacwa najdiya maxkamadayso maxkamadda aathaariya kifaduna ay tahay waxay khilaafeen ibnu taymiya waa khata aan loo dulqaadan karin ibnu taymiya aanu soogdin ibnuqayim waxay ka qabaan aima dacwa najdiya niman madax bannaan weeye oo shabkaxsanaya eh, ibnu taymiya eh, cafwan sheekh maxamed abdilhab wuxuu leeyahay ina aladii nactaqiduhu wanadiinu allaha bihi wanarju an yuhbitana allahu calayhi annahu low halaa huwa ibnu taymiya uu ka hadlahaya annahu low halita huwa aw ajalla minhu aw ajallu minhu في هذه المسألة وهي مسألة المسلم إذا أشرك بعد بلوغ الحجة أو المسلم الذي يفضل, يفضل هذا مشرك كفضية على الموحدين أو يزعم أنه على حق وغير ذلك min alkufr الصarيix الظaahiri اladي bayanahu اllah وrasuuluه وbayanahu culamaء الأmة أna nuؤminu bma jaءna can اllahi وcan rasuulihi min takfiirihi walow halطa man halط sheekhu warkiisa uu kuu dhammeeyey muxuu ku yidhi waxaanu aaminsannahay een ka diin dhiganayno xaggana aanu rajaynay ilaah inuu nagu sugo nagu dilo waxaa weeye ibnu taymiye iyo cid ka weynba haday khaldanto oy masalada mushrikiinta ku khaldanto waa la takfirin la takfirin maayo warkooda xaggaan iska dhigaynaa buuri maxaa yeele ilaahay baa kitaabkiisa ku caddeeyey sunnadaa caddaysoo qaadaa dhigtay culummadii muslimiinta hawshaa ku ijmaacay mushriga ilaahay khayrkii baryahaya ama ninka odhanaya mushrikiinta yaa dhaama qolyahan wahaabiyada ee sheeganaya ama sheegahaya mushrikiinta inayba saxan yihiin ninka asaga waa kufrigiisu waa kufri sariixa buu i loona lagana gaban maayo walow halita man halit wuxuu yidhi kayfa walxamdu lilah wnaxnu laa naclamu can waaxidi min alculamaءi khilaafan fi hadi اlmasأla wainama yaljaأu man shaaqa allaha fiiha ila xujati fircawn man shaaqa fiiha ila xujati fircawn qaala fama baal اlquruuni اlأulى aw xujati qurayshin ma samicna bhada fi lmila اlaakhira in hada ila اkhtilaaq adura saniya mujaladka sagaalaad manhajkii sheekha weeye sabxada afar boqol iyo lix wiilkiisii hadalkan aad buu u fiican yahay lanno sheekh abu moxamed alkataani wuxuu leeyahay najdiyiinta iyo dacwa najdiya ninka ugu muctadilsan ee dhexdhexaadka ee dacbacsan ee degan waxaa weeye waa cabdallah ibni moxamed sheekha iska lahaa alkalimaat eh, annaafica waad soo marteen ba ila tahay fi lmukafiraat alwaaqica wadaadkaasaa muctadilaba waa acdalu najdiyiin ninka rasaa'ilkiisa akhriyana muctadil buu noqon buuri almihim muctadilkii yaa ka hadlaya ibnu taymiya ibnulqayim qiimaynaya wuxuuna yidhi wa cindana ana alimaama bna alqayim wa shaykhahu imaama xaqin min ahli الsunnati waاljamaca wa kutubhum cindana min acazi اlkutubi ila anana hayru muqalidiina lahum fi kuli mas'ala muxuu uhi sheekhu ibnu taymiye iyo ardaygiisu culummada ahlu sunnaay nooga tirsan yihiin waa nimanaanu jecelnahay waa imaama xaqin wa hudan hase kutubtooduna waa kutubta u qiimo badan ee adduunka taallay ku jirta hase yeeshee mas'alo walba kuma taqliidinna buuhi faina kula waaxidin yuukhadu min qowlihi wayutrag ila nabiyana muxamed sal ly slam wa mukhaalafatuna lahuma macluumatun fii ciddati masaa'ila minha طalaaq الثalaaث bilafdin waaxidin fi majlisi fainana naqulu bihi tabcan lila'immati اlarbaca wuu hadal dheer masaa'ilkii buu marka tilmaamay kadibna masaa'il fara badan ay ku khilaafeen oo fiqhiyaad leh oo tafsiir leh oo axaadiid xukumkeed leh ayaa jirta yacni sheekhu wuxuu kuu sheegay a'immada in la xurmaynayo laakiin aan la taqliidinaynin fii kulli mas'ala aabbihii moxamed cabdilwahaabna sidaasuu soo yidhi wiilkii muctadilka calaa ra'yi almaqhribiyiinna asna sidaasuu yidhi mujalladka toddobaad sabxada laba boqol siddeetan iyo shan ayaad ugu laaban karta qadiyadda marka waxaan rabaa waa khata haddii la maxkamadaynayo culummada in wadaad lagu sargoosto waa khata muqadimada lixaad ayaduna waa iska koobantahay in sha allahu tacaala waxaa weeye ma'khadu اlkufri wاltakfiiri waاkhtilaafi الnaasi fiih dadka muslimiinta ama culummada muslimiintu waxay isku maandhaafeen oo isku hayaan ee gaalada xaggee gaalaysiinta iyo waxaan waa kufri iyo waa gaalnimo iyo diin baa lagaga baxa xagee laga qaadan qadiyadda marka ardaygu inuu isku ogaado waa muhiim leanna wadaadihii aima najdiya manhajkoodii iyo waxay qabeen baynu ka hadlaynaa marka waa inaanu ogaano ninka maxkamadaynaya ee durahaya ee halka way ku khaldameen ama way ku bariqdeen ama masaladan huluwi bay ku galeen ama tashadud baa ku jira iyo adadayg iyo cunfi horta waa inaan ogaano madhabkaadu muxuu yahay fi lkufri watakfiir adugu madhabkaadu horta ma yahayo ma muctasilaad u gashay mise ashaaciraad u gashay mise jahmi baaba tahayba fi hada albaab mise waxaa tahay calaa maa dalla calayhi alkitaabu wasunatu wa ijmacu salafi alumma markaasaan e, fahmi karaa maxkamadayntaadu haddii laakiin adoo kufri oo dhan bay ictiqaad u celinhaya ama takdiib u celinhaya ama takdiib iyo jaxdi lisaani u celinhaya oo aduguba aafaysan aad tarada waxaan maxkamadaynhayaa hebel baan miisaan saari fahwa haalin fii hada albaab mutashadid wa saaxibu cunfin fii hadi almas'ala nin walba oo kiyaaluhu qabo wax ku arkaa in badanna waa idinkala hadlay hawsha ayada ah haddaad qabto oo kiyaalo murji'o maxaad dadka ku xukumi haddaad oo kiyaalo murji'o awadato waxaad ku xukumi wax walba takfiir iyo huluwi iyo waxaad dhihi tashadud baad la soo istaagi haddaad okiyaale jahmiye qabtana waxaadun ku xukmin nin walboon jahmiye ka aha inuu khaldan yahay so sidaa ma aha haddaad okiyaalaha muctazila qabtana muctazila wixii ka soo haroo dhan inay ahlu dalaal yihiin baad xukumaysaa kolba okiyaalaha kuu xidhan iyo waxa meeshan kuugu jira waa in layska hubsado taasaan oga jeedaa maakhdu alkufri waltakfiir hawshaa muhiim jiddan wey waa in lagu baraarugo markaan soo gabagabeeyo hadalkayaadan ku badinine culummada muslimiintu laba kooxood weeye xaggee gaalnimo laga qaadan waxa kufriga maxaa lagu ogaan maxaa wax lagu tagfiiriyaa ahlu sunna waljamaaca intaan ka warqabo iyo fuqaho badan iyo mutakallimiin badan iyo usuuliyiin iyo fuqaho agtarkood waxay leeyihiin gaalaysiintu iyo ama kufriguba waa xugum sharci ah xugum ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu laaban oo rasuulkiisa loogu laaban oo ijmaaca muslimiinta loogu laaban weeyaan waxaana laga qaadan xukumkaas axkaamta sharcigaa ah meesha laga qaato xalaasha iyo xaaraanta waxaan waa bannaan yahay ma bannaano waa waajib waa sunno waa karaaho waa mustaxab meesha axkaamtaa laga qaataa kufriga iyo takfiirintana laga qaadan wax farqiana ooma dhexeeya min xayu lma'had sidaasay leeyihiin nuquul dhowra aan akhriyo kadibna aan ka gudbo alimaam ibn cabdilbar imaam eh, ahli اlandalus wa imaam اlmagharibati bilaa nisaac afar boqol lixdan iyo saddex hijradu geeriyo waad garanaysaan bay la tahay wuxuu leeyahy imaamkaas saaxib الtamhiid wاlistidkaar macruuf weeye haniyu can الtarjama watacriif alwaajibu fi الnadari anlaa yukafara ila man itafaqa اljamiicu calى takfiirihi aw qaama calى takfiirihi daliilu laa madfaca lahu min kitaabin aw sunna hadalkii sheekha weeye waajibku waxaa weeye buuhi inaan la gaalaysiinin nimaan laisku waafaqin gaalaysiintiisa oo waa daliilkii ijmaaca daliilkii ijmaaca weeye ama aysan aayad qur'aana ku tisan ama xadiid nebi maxamed kufrigiisa iyo gaalnimadiisa muxuu kuu sheegay saddex daliil alijmaacu walkitaaba wasunna idan waxaa weeye altakfiiru walkufru ma akhadkiisu waa min alkitaabi wasunnati wa ijmaci salaf اlumma kitaabkiisa marka atamhiid baa lagu laabanayaa mujaladka labaatan iyo saddexaad safxada saddex boqol iyo sideed ilaa saddex boqol lixdan iyo sagaal alimaam abu xamed alghazali oo ka shan boqol iyo shanta hijrada geeriyooday wuxuu ku yidhi ina alkufr waa faqiih kale oo ashcari ah. isagu eh, ahlu sunna almaxda laguma tiriyo laakiin ahlu sunna alcaamu ku jiraa ilaan ahlu sunnaha laba qaab loo sheegaa mar waxaa loo sheegaa ahlu sunna oo saddexda imaam ruuxa sugaya eh, eh, imaamatu alarbaca abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali imaamadooda dadka suga intuba ka weli dhigta een ka beri noqonin ayaa mar waxaa la yidhahdaa ahlu sunna marka waxaa soo geli xataa mucziladii muczila xataa marka waxay ku jiraan ahlu sunna fii muqaabil ashiica ahlu sunna marka waxay ka soo horjeedaan shiicadii iyo markaas e, iyo intooda kale wey kuwa marka waxaa loo yaqaan waxaa layidhaha waa ilaaqu ahli sunna bimacna alcaam ilaaqu ahli sunna bimacna alkhaasna waxaa weeye waa dadka suga ilaahay sifaadkiisa masalatu ru'yada khalqu afcaali alcibaad masaa'ilka lagu kala tegay jahmiye iyo mucilo lagu kala tegoo dhan dadka ka badbaaday cudurkaas ayaa waxaa layhahda ahlu sunna almaxda alkhaasa ashaaciro markan dambe ma soo gelahayaanoo kor baan u tuuraynaa laakiin ta horay ku jiraan idan abu xamed alhazaali isagu wuxuu leeyahay waa faqiih baabkan ashaaciro salafkay ku waafaqsan yihiin ma'khadu alkufri wاltakfiir rag yaroo ayaga ka midoo mutakalimiin ah mooyeene badankood waxay la socdaan ahlu sunna waljamaca waxayna yidhaahdeen wuxuuna yidhi abu xamed alghazali ina alkufra xukmun sharciyun kaariqi wاlxuriya war kufriga iyo takfiirintu waa xukum sharci wuxuu la mid yahay xorriyadda ruuxu waa xor iyo waa addoon gormaan xukumayna bidaliil wاriqi مثلا إذ معناه إباحة الدم والحكم عفوا والحكم بالخلود في النار ومدركه شرعي فيدرك إما بالنص أو بقياس على منصوص asagoo hoos buu u degay wadaador maxay soo sheegeen in ijmac iyo kitaab iyo sunno loo daliishan asaga wuxuu ku daray alqiyaas cala almansuus isagaa ka saxan haddii la yihahdo qiyaas cala mansuus laga qaadan mahayo kufr iyo takfiir waa khata lianna waxaad ku soo barateen waraqaadka iyo meelaha yar kusoo barateen qiyaasku inuu yahay daliil xujo sharciya alxuja sharciyana tu'khad jamiicu alaxkaam minha wuxuu xugame markaa uusan gelin mooyeen meeluhu geli jiro dhan waa in uu galo weeye qiyaasku mar kale wuxuu leey walaa ynbagii an yudanna ana takfira wanafyahu ynbagii an yudraka qaطcan fi kuli maqaamin bal itakfiru xukmu sharciyu yarjicu ila ibaxati اlmaali wasafki اdima'i wاlxukmi bاlkhuluudi fi الnaari fama ahaduhu kama ahadi saa'ir اlaxkaami الsharciyati fataaratan yudraku biyaqinin wataaratan yudraku bidanin haalibin wataaratan yutaradadu fiihi intaasuu noqonayaa wmahma xasla taradudun faاltawaqfu can اtakfiiri أwlى wاlmubaadaraة ilى الtakfiiri inama taglib calى طibaaci man yaglb calayhim اljahlu kitaabkiisa faysal tafriqati bayna alislaami wالzandaqa safxada afartan iyo toddobo iyo safxada siddeetan iyo sagaal ilaa sagaashan baa loogu laaban karaa hadalka u cade u dhaadheer weeye hadalkiisa waad iska garanaysaan bay la tahay wuxuu idhi gaalaysiintu ma aha in iyo nafjulkufr inaad u aragta had iyo koor waa inuu daliil yaqiini oo qaci ah oo tuso rag ba hadda kahor ku fashilmoo kadibna wareegaystay marka wuxuu idhi fii kulli maqaamin qad yakuunu qaciyan yaqiiniyan waqad yakuunu wuxuu noqon karaa daliil bidannin haalibin daniyin maxaa yeele waa xukum sharci ah axkaamta sharciga maxaa lagu yaqaan qad takuunu qaطcan wa qad takuunu dannan ayib xukum sharciga marka sidaas wey warkiisu meesha laga qaadana axkaamta sharciga meesha laga qaato umbaa laga qaadan marbaad yaqiin kufrigii daliilkiisuna yaqiini noqon falka iyo qowlku ruuxu uu sameeyo kufrigaana dalaaladiisu cala alkufri watakfiir uu noqonhayaa yaqiin marna muxtamil buu noqonhayaa marka uu muxtamilka noqday daniga uu noqdo baa laisku khilaafaa inta badan waaba qarnigii afraad taqriiban yaa nin aad u xanuunsaday andalusi oo maqhribi oo maaliki ah markuu aad u xanuunsadayba waagi dambe duunsado ka kacay nin baa maalin soo baqo war hebel bal xabaal qarkeed baa tagtaa laydhi see tahay wuxuu idhi xanuunkan iyo maralka i qabtay waxaan kala kulmay ciqaab iyo culays iyo laxw baan kala kulmay xataa abubakar iyo cumar haddaad dila aana muteen buui low qataltu abaabakar wa cumar wixii laxwa i qabtay maanan muteen buui culumi maalikiya loo bandhigay xukumaale ninkaan niman waxay dheen waa gaal kaafir billahi alcaiim niman waxay dheen waa muslim maxaa keenay hadalkuu ku hadlay dalaaladiisa cala alkufri ayaa muxtamilo ah niman waxay dheen hadalkiisa waxaa ku jira tajwiir ullahi subxaanahu wa tacaala ilaahay inuu ku xukumay inuu yahay jaa'ir aan garsoor ahayn bimacnaa ilahay wuxuu gu dhufto way ciqaabtaan mudnaa ka badan dembi aan gala man yacmal suuan yujza bihi waabaan ogolahay laakiin nabarka laygu qabtay waa nabar ka culus hee dembiga aan galay buu leeyahay marka waxay dhaheen waxaa ku jira he meeshaani hee ilaahay subxaana cadligiisii in la duroo la farageliyo hoostay ka xariiqeen niman waxay dhaheen kufri ma ah way u ta'wiiliyeen waxaa laisku hayaa dalaalada ficilka ama qowlka cala alkufri Eh, sabab dhib ma laha aduu markuu taraadud kaa yimaado oo daahir uusan ahayn oo dawaahirtu waa min adanni اlhaalibe oo marka uu muxtamil yahay falaa yuhbatu takfiiru bimuxtamilin muxtamilka asaga a ah marka laga hadlaya adilada danigada kuma jirto aladila daniya waa min adawaahir weligaa ha ku khaldamin hawsha ayadaa alimaam cali bn ismaaciil abyaari asagu wuxuu yidhi hijradu dhintay waa ninkii sharxay kitaabka alburhaan fi usuul fiq ee uu leeyahay imaam alxaramayn aljuwayni ayuu sharxay kitaab aad u qiimo badan wey wuxuu ihi ina cilma alkalaam cilm alcaqaa'idka mutakalimiintii warkoodii waxay u yaqaaneen alculuum alcaqliya ina cilma alkalaami laa yurshidu ila ma yukafaru bihi biاnnadari ila maxdi almacquulaati wainama yaqacu اtakfiiru biاnnadari ila aladilati sharciya takfiir iyo kufr wuxuu ku sugnaadaa daliil sharci ah daliil caqli ah meeshan kama shaqeeya buuri oo ashcari la soco ninka asaga ibnu taymiye iyo ghazaali iyo ibnu cabdilbar maqhribiga iyo mashaayikhdii kulli isku meel bay u socdaan waa kufriga takfiirku waa xukm sharci waxaan laga qaadan meesha axkaamta laga qaato shaekhulislaam ibnu taymiya asagu muxuu yidhi marjacaas aan sheego kitaabkiisa loo yaqaano altaxqiiq walbayaan fii sharxi alburhaan fii usuul fiqi mujalladka labaad sideed boqol afartan iyo toddobo sideed boqol afartan iyo toddobo mujaladka labaad baa loogu noqon karaa shaykhulislaam ibnu taymiya asagu wuxuu yidhi ina alkufra xukmun sharciyun mutalaqan can saaxib ashariica waa xukm sharciga waxaan laga qaadan nebi maxamed baa laga qaadan iyo diinkiisa waalcaqlu qad yuclamu bihi sawaabu اlqowli wakhaطأuhu walaysa kulu ma kana khaطأa fi اlcaqli yakunu kufran fi الsharci kama anahu laysa kulu ma kana sawaaban fi اlcaqli tajibu fi sharci macrifatuhu laba kala baab wey buui caqliga hawlahaada bannaanka gee matalan haddaan inkira matalan washington inay jirto magaalo washington inay jirto hadda shay waa macluum bidaruura cinda annaas alyowm waan inkiray maba jirtaan waa sheekabarada khiyaalaad weeye may takfiirinaysaan ma takfiirin kartaan leanno maxaan inkiray shay xisi ah ama maxsuusoo daruuri ah laakiin shay sharci ah ma aha laakiin maanta haddaad inkirta inay maka jirto oo madiine jirto waa lagu tagfirinaya leanno makiya madiino waa laba magaalo oo xugum sharciga ku xidhan yahay warku soo sidaa ma ah marka wixii iskuma khaldaro masaa'ilka marka kufriga gaalaysiintu waxaa weeye masaa'il u laabanaya xukumka sharciga u laabanaya kitaabkiisa loo yaqaan daru tacaarud alcaqli waalnaqli bu iyo kala saaridda madhabka ahlulbidac iyo ahlusunna iyuu ku sheegaa meelo badanna waa kaga hadla lakin naqligaasa u gaaban mujaladka koobaad boqolabaataniyo cafwan laba boqol koobaad laba boqol afartaniyo hadalkaas hazali oo dhanna wuxuu ku soo guuriyey oo weliba u sallimay oo weliba u xujaystay kitaabkiisa asabciiniya hadalkii hazali dheera aan soo guuriyey kitaabkiisa asabciiniyu ku keenay jumlatan wa tafsiilanna wuu aqbalay buqyat lmurtaad waa loo yaqaana sabciiniya waa la yidhahdaa sabxada saddex waa laga muraajacayn karaa madhabkaasi waa madhab اlfuqahaa wاlusuuliyiin waa ahli الsunna wاljamaca oy weliba ashaacira ku jiraan iyo mucsilo badan ba xataa ay sidaa qabaan xataa shiica la socoto markaa kale madhab akar اlmuctasila iyo shiicada badankood iyo bacd اlashaacira iyo wa kaiir min almutakalimiin waxaa leeyihiin altakfiiru wاlkufru waa xukmun caqliyun waa xukm caqli ah wixii caqligu uu ku tusay inuu gaalnimo yahay baa gaalnimo ay dheheen wuxuu caqligu uu ku tusay inuusan gaalnimo ahayna lagu gaaloobi maayo saa darteed adila asharciya kumaba tusayso kufr iyo takfiir lagu kala tag warkooda halkaasayna ku biyo shubatay faahfaahinta marka intaa ka dheeraadka waxaa lagu laaban karaa maraajicda haddan soo siiya qaybo ka mida ah sida daru tacaarud alcaqli waalnaqli waxaa kaloo lagu laaban karaa alabkaar abkaar abkaar fi usuuli diin اlamidi mujaladka saddexaad afar boqol iyo kow alcawaasim wاlqawaasim Eh, ninka loo yaqaan eh, ibn wasiir alyamani zaydi waa muctasilina wadaaddaa yidhahdo madhabkiisa kamuusan noqonin waa la sheegaa mujalladka afraad laba boqol iyo sagaal saddex boqol lixdan iyo sideed iyo boqol siddeetan iyo laba waa laga fiirin karaa qadiyadda marka waxaan oga jeeday eh, a'immada dacwo najdiin markaad masaa'il kufri takfiir ku naqdinayso ama aad faragelinayso haddaabaad qabto marka horeba aad aaminsan tahay gaalaysiinta iyo waxa gaalnimo la yidhaahdo waxaa laga qaadana caqliga calaa hada alasaasna aad wadaadihii ku maxkamadayso ma kaa aqbalaynaa waxaan kaa aqbalaynaa waa markaad usuushanna aad ku waafaqsan tahay waxaan gaalnimo ahayna ay gaalnimo ku sheegeen waan ka aqbalaynaa qadiyadda muqadimada toddobaad ee aynu ku gabagabayn doono muqadimaadkii masaa'ilkii baynu u gudbaynaay iطiraabu الnaasi fi asbaabi اlkufri wالtakfiir wاlcismatu inama hiya fi madhab اslaf dadku waxay isku baraanbaraan asbaab takfiir ma ahadkii baa hadda ka soo hadalay meesha laga qaadan madraga daliilka laga qaadanayo huna waa maxay asbaabta farqun bayna alasbaab wa bayna aladila adila daliilu takfiir iyo sababu takfiir waa la kala yaqaanaa bay la tahay markaad leedahay maalan ilaahay oo loo shariig yeelo inay gaalnimo tahay waxaa tusay qowluhu tacaala baad aayad baad sii dan oo xadiid baad sii dan o ijmac muslimiin baad ku xidhi oo qiyaas baad keenaysaa hada daliilu takfiir iyo ma akhadkiisi iyo daliilkiisi ruuxii markaad leedahay gaalnimo ku dhacayna waa inaad fal ama muxuu ahay qowl ama caqiido ama shiki sharcigu u cadday inay gaalnimo ta ruux laga helo ruux waa in laga helo ayib ficilku waa inuu yahay ficil mukafar ah daliilna waa inuuinuu mukafariyo ku sugnaado marka dadku hawsha waa isku baraanbareen ninbaa sababu takfiir wuxuu ka dhigahaya altakdiib hazaali kutubtiisa akhri ma akhadu takfiiru ahlu sunna waljamac la socdaa laakiin sababu takfiir marka la marahayo wuu ku bariiqday intaa wadaad baa kala sooci waayey dan baa ka dhawaaqahay marka danna kama lihin ma akhadka marka la marahayo wuxuu ku waafaqay ahlu sunna waljamaaca laakiin sababka marka lama wuxuu celiyaa takdiib fakulu maa kana takdiiban fi sharci fahuwa kufrun waida intafa takdiibu falaa takfiru ku leeyahay muxuu ku yidhi haddii takdiib lagaa helay beenin aad alla beenisay iyo rasuulkiisii iyo kitaabkii iyo ah xukm daruuri ama qaطciga ama daliil rabbi ama xadiid mutawaatira aad beenayso gaal baa wax walbood ku dhaco hadaan beenin lagaa haynin hee muslim baatoo gaal matiid ku yidhi manaadkaa iga qabsaba waa dardaaran xoog badan wasiyu ka dhigay waa baail waxay u laabanaysaa waxay u laabanaysaa madhabkiisa fi liimaan waan soo faahfaahiyey masalada waxaan kaga soo hadallay kitaab اliimaan mafhum اliimaan cinda aw mafhum اlkufri cinda annaas ninka ku yidhaha aliimaanu atasdiiq alqalbi weeye wuxuu ku dhihi kufrigu iyo takfiirku waa kufrigu waxaa weeye wa atakdiib alqalbi ninka ku yidhi iimaanku waa atasdiiq alqalbi wاliqraaru biاllisaan ilaahw qalbiga laga rumeeyo iyo baaطinka afkana iyo laga qiro ayaa iimaana wuxuu ku dhihi kufriguna wa atakdiib alqalbi iyo wajaxad allisaani ninkii qaba iimaanku waa qowl iyo camal iyo ictiqaad kulligu kugu tagfiirin dhankeedii kale haddaad gaalnimo ku dhacdo ficlan haddaad qowlan ictiqaadan shakan aw rayban ilaa akhirihi yacni nin walba wuxuu u laabanayaa manhajkiisa filiimaan iska hubso marka waxaa kuwa caddaan madhabuhu fi lkufri baa kuwa caddaan fi lkufri sabab alkufri wey madhabuhu fi asbaabi اlkufri baa kuu caddaan laakiin ma'khadu اlkufri niman kugu khilaafay asbaabu الtakfiir ayaa ma'khadu اlkufri iyo daliilkiisa kugu waafaqsan ashaaciro badankeedna waa sidaa ashaaciro badankeed axkaam oo dhan xaggee laga qaataa axkaam oo dhan waxaa laga qaataa sharcigay ku leeyihiin oo taxsiin iyo taqbiixa way inkirsan yihiin sidoodaba waad ogtihin ba ila taa hawsha ayada ah marka ma'khadka way kugu waafiqa ashaaciro hadda abyaari waa mutakalimiinta waaweyn baa lagu tiriyaa weliba xilligiis nin la awoodaa xagga cilmu lkalaam walcaqaa'id ma jirin ba howlahoodii wey maa tii saxnayd baan ka hadlaynaa wa maca dalika wuxuu kugu waafaqsan yahay fii ma'had alkufri wاtakfiiri asbaabtan aad ku kala tagtaan baa laga yaaba oo dawaabid buu u sameeyey asbaab takfiir oo saddex buu ka dhigay shuqul aan ku lahayn sunnada nabi maxamed waa la muraajacin karaabay ila tahay taasi marka waxay keenaysaa ninkii marka qaba ookiyaala muxuu ahay khaldan fii asbaabi الtakfiiri wاlkufri wuxuu ka odhanhayaa xataa salafku way ku degdegeen takfiirinta muctasilada tusaale gaaban haddaan idin siiyo nihaayat اlmaطlab fi diraayat اlmadhab lilimaam اlxaramayn اljuwayni mujaladka sagaaliyo tobnaad safxada sideed iyo tobnaad wuxuu leeyahay muctasiladu bidcooyinkay la yimaadeenee kufriga waxaa u fudud buu hi bidcatu khalqi اlqur'an ahwanu bidaci اlmuctasila wa aysaruhaa waxaa weeye wuxuu ihi wa alqowlu alqur'aanu kalaam اllahi makhluuq in la yidhaahdo bidcadaasaa bidcooyinka muctasilo u yar buro u fudud wa maca dalika in la takfiiriya muctasilo wuxuu yidhi waa zalal iyo khata walaa yucaddu madhaban fi اlfiqhi bal huwa inama huwa zalalun fi اtakfiir markaasuu haddana wuxuu yidhi وأna أquul laa sabiila إilى تkفir الmuctaزilaةi وman fي macnaahum min أhli الأhwاء yani wado loo mari kara in salkuna wxuu isku waafaqeen inay gaalo yihiin ninkii yidhaahdaa alqur'aanu kalaam ullahi makhluuq yidhaahda inuu gaal yahay isku waafaqeen bal waxay takfiirin jireen waagi dambe ninkii ayaga takfiirin waaya waman shaka aw tawaqafa fii kufri man qaala alqur'aanu makhluuq fahuwa kaafir ida kaana miman yafhamu dalik axmed iyo abu zurcat araazi abu xaatim iyo qayuda way samayn jireen marna way ilaaqi jireen waa in ruux uu fahmayo horta hawshii ayib ardaygiisi baa ka daray hazaali wuxuu yidhi in la takfiriya muctasilo waa tasaruc ila takfiir maxay qabaan ookiyaalo maxay qabaan waa idiin sheegay iska ilaaliya hadda ookiyaalo waxay qabaan khilaafsan asbaabu takfiir limadhab salaf bay khilaafsan tahay wuxuu ka soo hadlayay falaasifada ibnu sina iyo abu muxuu ahaay abu nasr alfaraabi warkoodii iyo aristo iyo aflaton iyo nimankii suqraat iyo nimankii falaasifada ahaa qaybtoodii ilaahiyiintayd buu la xisaabtamaya igadaa kuwa kale iyagu aan acaajimta waxba aan fahansanayn kuwaa marka kufriyada waaweyn ay ku dhaceen buu ka soo hadla wuuna lagu khaldami karaa jirto loo qaadan kara inay kufriyaad aan kufriyaadna ahayn buu oy falaasifa ku aafaysan yihiin ha ku aafaysnaana laakiin gaalnimo ma ahaba wuxuuna yidhi markuu intuu kufrigeed soo sharxay asaga kufri u arkaayay wa ama maa waraa'a dalika min nafyihim sifaat sifaatka ilahi o dhan bay anfiyeen wa qowlihim inahu caliimun biاdaati wlaa yuclamu zaa'id clى الذaati wma yajrى majraahu famadhabhum fiiha qariib min madhab اlmuctazila walaa yajibu takfiiru muctasilati bimili dalika buuri kadibna wuxuu yidhi waqad dakarna fi kitaabi faysal tafriqati bayna alislaami wazandaqa maa yatabayanu bihi fasaadu ra'yi man yatasaaracu ila takfiir walaa yajibu takfiiru muctasilati bimili dalika ninka takfiiriya wuxuu ku jiraa minman yatasaaracu ila takfiir almunqid min adalaal ee safcada labaatan iyo sideedaad ka fiiri yacnii nin walba oo kiyaaluhu qaba ay ku xidhan tahay wadaad miaal xay oo hadda cusub aan ku siiyo alimaam اlbukhaari maxamed ismaaciil imaami ahli sunnati waljamaca wa saaxib الصaxiix waa taqaanaan bay ilatahay bukhaari nimaan garanaynin ma jiro bukhaari inuu jiro waa shay macluum cinda almuslimiina bidaruura haatan soo sidaa ma aha haddaad laakiin inkirto kugu takfiirin mayno bukhaari maba jira haddaad tiraada siisoo lagu gaalaysan maayo ayib bukhaariba wuxuu ka hadlay jahmiyadii iyo kufrigoodii iyo balaayadoodii markuu soo sharxay kitaabkiisa khalq afcaal cibaad yaa wuxuu yidhi wa inii la astajhilu miman laa yukafiruhum idaa kaana yacrifu xaalahum buui bukhaari waxaa agtayda jaahil ka ah oo aqoon darra ay haysaa buu idhi ninkaan jahmiye tagfiirinayna isagoo og xaaladooda sheekh shucayb arnaad wuxuu uhi waa quluwun fi ddiin hawshan ayada ah bukhaari warkiisu waa min alghuluwi fi ddiini wاlifraati wاltafriid ila akhiri sheekhi buu caydhsaday meel buu kaga soo hadhay bukhaari ka akhri tarjamada imaam albukhaari fi siyar sir aclaam الnubala ila taxqiiq buu ku leeyahay taxaliil ah shucayb baa kule waa aragteen bay la tahay ataxqiiq min xayu اljumla fiican laakiin akhطaa badan baa ku jirtoon la sallimayn tanaa ka mid ah wuu qabtay wuxuu yidhi hadalkan bukhaari wuxuu ku jiraa dahabi baa soo guuriyey oo sallimhayo weliba taageersan dahabiyo asagu marku iskuyaalo ma qabaan dahabi marka hawsha asagoo ku rakimay matoorka saaran waa matoor waafaqsan fii aklabihi waafaqsan bukhaarikiisa marka lama yaabana kamana didahayo laakiin ninka wax kale ku ladhnaa ama hawlo kale ay ku dheganaayeen ee meel kale lagaga dheganaa muxuu yidhi durba ugu qabtay wuxuu ihi waa min alghuluwi fi اddiin ma takfiiru اljahmiya min alghuluwi fi اddiin ah haddaba marka yaa la takfiirin hadday jaamiyo gaalo noqon weyd axmed wuxuu hi man tawaqafa fii kun fahuwa kaafir calaa qaacidati salaf haddaynu fiirino sheekh shucayb waxaan dhihi karraa waxay ku jirtaa khaanadii ragga la tagfiiriya laakiin masaladan jaahil buu ka yahay marka waa loo cudur daari ayib haddaad adugu qabto wey alcudura biljahli haddaadan qabinna alamtaraad kala dhix baan u malay almuhim ka muraajiya halkaa ayada ah culaysba ma laha saa darteed wadaadihii dambe sheekhnibaz iyo culamo fara badan oo wadaadka iska lahaa mxuu ahaa eh, ibaat sifaat ilaahiya iyo niman badan baa qabtay eh, dhib badan buu shacayb hawshaa kala kulmay naqdi culus buu kala kulmay wuuna ku khaldamay asagana waxaa aafayey jamaaldiin alqaasimi saaxibu maxasin tawiil baa risaalo kor qoray muxuu ahaayey uu kaga hadlahayey aljahmiya oo uu ka dhigay niman ahlu sunnaba inay yihiin wuxuu ihi jahmiye ibn ahlu sunna niman fiican bay ahaayeen mujtahidiina khayr badan siyaasad baa loo takfiiriyey takfiirintooda iyo xadgudubkooda hawl siyaasadeed bay ahayd hawl diineedba ma ahayd halkaasay baashu tagtay isku ogyaala lama qabo hawshaa waa inaad ku baraarugto xalay waxaan kuu soo sheegay haddii aynu mar isku waafaqno manaadka takfiirka oo intaa ka wada soconno muxuu ahaaye dawaabidda iyo iyo shuruudda la sheegay iyo mawaanicdu khilaaf saa'iq baa ku jira hawshaa nin walboo khilaafana waa khata agtay waa nin gafsan weeye waxaa idiin soo sheegay xalay khawaarij iyo salafku waxaa u dhaxeeya waxay isku hayaan fii takhriiji اlmanaad laa fii taxqiiqi اlmanaad xalay intaa inaad soo kala fahanteen baan u malayn oo in badan aan celceliyay intaan sharxi karay kolley salafku waxay dhaheen imaam temiya kutubtiisa akhri xuli wa inama ibtadacu الtakfiira bالdunuub khawaarij maxay la yimaadeen ibtadacuu altakfiira biاdunuubi wاlmacaasi lam yabtadicuu laakiin khawaarij altakfiira bilkufriya hawsha waa in la isla fahmo khawaarij waxaa lagu haysta waxaa weeye manaadkaay wax ku takfiirinhayaan waxay wax kugu takfiir nin walbo ilaahay caasiya oo macsiye dembi ku dhaca agtooda waa ka gaal laakiin salafku ninkii macsiyo aan gaalnimo gaadhsanayn ku dhaca waa muslim faasiqa hadduu ka toobadkana ahlu khayr wey laakiin waxaan la gaalaysiin karaa ruuxu markuu ku dhaco wax gaalnimo ah fii kitaab wa fii sunnati maxamed wa ijmaci salaf ilumma ilaa aakhirihi waad garanaysaan baylata laakiin wadaadaha fuqahada iyo culummada kale ee isku waafaqay fii manaadiq takfiir oo in takfiirka iyo kufriga uu ku kooban yahay goonina ku yahay maa huwa kufrun bidaliil intaa isku waafaqay kadibna isku khilaafay taxqiiqulmanaadka hawshooda tabdiic lama geliyo takfiirna lama geliyo khawaarijna lama geliyo ilaa man jahila aw safiha bilxaqi wahuwa laa yaclam hawshaa weligana ha ku khaldama iska ilaaliya nin baa dadka kule hebel waxaa weeye khaariji takfiir limaada liannahu laa yuraaci dawaabit wa ataxadaa in la keeno inahu laa yuraaci dawaabit inay tahay madhab alkhawaarij in badan baan hawshaa ka hadlay laakiin lama awoodo caraatan mooyeen lama awoodo in la keeno waxaa lagu uhi hebel waa khaariji takfiira limaada liannahu laa yactabir aldawaabita walmawaani war hawshan waa ra'yu sheikhulislaam ibnu taymiya iyo wadaadda ku raacay in loo tiriyo bihada aliطlaaqna waa khata lisalaf الsaalix madhab salaf maxaa lagu sugana hadda ka hor baan kuu soo sheegay soo maynan soo marin bima yahbutu madhab salaf maxaa lagu sugaa baa inu soo nidhi laba ariiq keliya ariiq saddexaadna waa baail hawsha inaad soo fahanteen bay ila tahay madhab ay culummada qaarkood iyo fuqaha waaweyn qabaan weeye ninka ku raacana dee waa khayr bidaliil ninkii diidana waa daliil baad ku kala baxaysaan laakiin wax la yidhaahdo ruux gaalnimo ku dhacay buu takfiirinhayaa walaa yuraaci dawaabit wاshuruud wاlmawaanic saa darteed waa takfiiri khaariji ah laa yuujad fii kutub اlculamaءi اlmuslimiina qaatibatan waa aaraa iyo aqwaal iyo ikhtiyaaraad libacdi fuqahaءi اlmuslimiin warkaa inaad fahantaan muhim jiddan wey kana soo heli maysaan kutub اlmaqaalaat wa kutubi ahli اlcilmi wax bidca loo yaqaano man laa yuraaci dawaabit الtakfiiri wاlkufri fahwa min alkhawaarij soo heli maysaan waa taxadda inaad keentaan haddaad ii keentaan habeen dan baan ka noqonaya hadda goorna qaacida idin soo siiyey maxaa idin soo idhi laa ataraddad fii taqdiimi اlmacluumati الصaxiixati laxdata اlcuhuuri calayha wain khaalafat lii ra'yan saabiqan aw aqdabat sadiiqan aw asarat lii caduwa haddaad intaad berri baadhitaan gashaan rag badan baad tihiin ood ku dhaqaaqdaan shaqo guugal aad kaalmaysataan aad keentaan wax la yidhaahdo man laa yuraaci dawaabita wa shuruuda takfiri fahuwa khaarijiyun ood salafka ka keentaan iyo bidaliil ataraajac fi leylati alqaadima in sha allahu tacala hawshaa allaa ka takfiir iyo khaariji waxaa wa man yukafiru الnaasa bالdunuubi wاlkhaطاaya wاlaaثam alatii hiya duuna اlkufri ama dawaabita iyo shuruudda iyo mawaanicda ictibaarintoodu waa khilaaf fuqaha weeye khilaaf fuqaha u dhexeeya oo khilaaf saa'iqa weeye nin walbana madhabka la quman ee bidaliil buu dooranhayaa saa darteed jahligu inuu cudurdaar yahay fii masaa'il اlkufri wاtakfiir axnaafna ma qabaan maalikiyana ma qabaan hadda ka waa idiin sheega ila tahay maqli maysi ninku leh maalikiye iyo xanafiya waa khawaarij waxaa laisku waafaqay inaya madaahiba ahli sunna waljamaca afartaa madhab weligiin ha khaldamina wax inaad kala fahantaan muhiim jiddan wey waxaan oga gol leeyahay asbaabta kufriga takfiirka iska ogow ruuxu mowqifku ka leeyahay bacdahaa wadaadaha wuxuu ku haysta qaabka u maxkamaday markaasaad fahmaysa masalada koobaad haddaan u gudbo intaan kaga tago in badan baan hawshaa faafahinay laakiin intaa un waxaan rabay inay noqoto toddobadaa muqadimo waa arar iyo hordhacan ugu talagalay wadaaddaha eedeeya ama dacwa najdiya eedayntoodu inay saxantahay in kale inay toddobadaa muqadimo ka qayb qaadato inaad ila fahanto qaabkaynu oga hadlay maslada koobaad ama dacwa najdiya iyo waxay ka qabeen xukmu man lam tabluqhu dacwat اrusul alrisaala almuxamadiya ama rusushii kale ee ka horraysa nabigeenna ninkun dacwa tawxiidiya aysan gaadhin ayma dacwa najdiya maxay ka qabeen baxigaa baxi dheer weyo khilaafka u dhexeeya wadaadahee saddexda qaybood loo kala jebiyo ayay dhexda kaga jiraan oo xanaabilo ay aimadu oo madhabka xambaliga iyo asal taageersan yihiin xanaabilona waxay u badan tahay nimayn dacwo rasuul soo gaadhin inuu macduur yahay rasuul ka horreeyey mid ka dambeeyey midnaba khilaafna waa jiraa ibnu xaamid alxambali oo min aimati alxanaabila weliba asxaabi ikhtiyaaraat walwujuuh lagu tiriyana isagu wuxuu waa mucadab khilaafka halkaasay kaga jiraan laakiin hadda waxay khusayeen waxaa weeye dadka ayaga hortood geeriyooday ee dhammaaday ee ilaahay khayrkii baryi jiray ee awliyada tuugi jiray ee ilaahay khayrkii wax u gowrici jiray ee qubuurta ku dhawaafi jiray ee qubuurta iyo awliyada sharadka u geli jiray ee xuquuqdii khaaska ahayd ilaahay lahaa axadaan alla ahaynoo makhluuqa siiyey maxay ka qabeen waa dadkii dacwadoodu aysan gaadhin xaggana shirkiga ku jiray alladii lam tabluqu adacwa tawxiidiya xaggana shirkiga ku jiray maxaa uu xugum ay ka qabeen tafsiil ba ayay ka qabeen tafsiil ayay ka qabeen oo ra'yi tafsiili ay qabaan waxay leeyiin dadka annaga naga horreeyey ee shirkiga ku jiray iyo kuwii naga horreeyeen shirki ku dhicin iyo muxuu ahaayey dadkaasi annagu miisaan waxaan saaraynaa saddex qaybood ah saddex qaybood ah bayaan saaraynaa waxay leeyihiin sidaba horta xukumka kuwaad naga dhagayso dadka naga horreeyey o dhan waa gaala ma odhanayno ninkii noo tiiriyana faqad iftara calayna ummaddii naga horraysay oo dhan ilaa nebi maxamed ilaa qarnigii lixaad labaad saddexaad ilaa qarnigii labiyo tobnaad annagu aan soo kudnay ama aan soo baxnay dadki naga horreeyey kulligood waa galo hal doon ma saara inay dheheen tafsiil baan gelinayna tafsiilku muxuu yahay ninkii annaga naga horreeyey ee asagoo tawxiid iyo islaamnimo saxiixa ah hayse ku geeriyooday waa muslim ahlu janno oo walaalkaanna ah wa in lam nacrif caynahu wa shaksahu yaanaan garaninbe wixii naga horreeyey ee tawxiid islaamnimo ku dhintay muslimiin way ahlu khayr ninkii naga horreeyey asagoon dacwo iyo towxiid soo gaadhin fiican shirki iyo kufri isagoo ku jira ku dhintayna daahirkiisaan ku xukumaynaa annahu kaafirun mushrik waxaana dhici karta inuu cuurdaar leeyahay waa dhici karta laakiin daahirkiisaan ku xukumayna ixtimaalkaasi ictimaadi mayno tafsiilkaasay gelin jireen waxayna yidhaahdeen dhowr naqli aan kuu soo qaado marka si aan hawsha u noqonin oo hadal iska irtijaali ah ragga waaweyna aima dacwa najdiya u cadcad rag baa haldoor raggu ma sina isku aqoonna ma ahay dacwa najdiya marka saa toosha loogu qabto waxaa jira nin mxuuha ishu ay qaban oo rag waaweyne sheekha maxamed ah wiilashiisii cabdulaahi iyo khaasatan xuseen ee marka laga soo dhaqaaqo wiilku awogu ah cabdiraxmaan ibni xasan iyo cabdilaiif ibn cabdiraxmaan xag kale marka la fiiriyo oo ragguusan qoyska ahayn laakiin culma reer najdi ahaa waxaa ka mid a ah xamid naasir ibnu macmar oo ardaygii sheekha ah u xoog badnaa bacda sheekh aqoon badnaa ee reer intuu dood la galay iyo meel saaray boqolkii ashraafti maka haystaa wuxuu hi wahaabiyow idinka iyo rag eh, khusuumtiinna kaalaya waa an yuxsharnaasu duxan baynu ka dhigaynaa raggii loo soo xulay buu ahaa xamed ibnu naasir ibnu macmar raggii samriyey doodda waxay socotay muddo bil ka badan ciraaq ilaa suuriya ilaa masar suufiye way soo habarwacatay way soo naafaqaateen xaramka ilahay baa lagu kala baxay dooda ayada ahaydoo kitaabaa qornaad ka helaysaan durarsanaya ku jirta doodii dhex martay wadaadaha suufiyada iyo sheekh xamed waa lagu kala baxay sheekh xamed ibn naasir baa ka mida ragga cadcad sheekh cabdalla eh, ibn cabdiraxmaan baabatiin waa taqaanaan bay la tahay isagu weliba waa raggii bilaabay inuu radiyo daawud ibnu jirjiis ninkii shaydaanka musiibada ahaa xamed naasir muxuu leeyahay markuu qadiyad ka soo hadlay wuxuu walaa yalzamuna takfiru man maata fi ljaahiliyati qabla duhuuri hada اddiin la soco hadda duhuuri hada diin maxay oga jeedaan waa dacwadoodii dacwadoodii towxiidkoodii bay ka hadlayeen wanaagga ay wadeen walaa yalzamuna takfiru man maata fi ljaahiliyati qabla duhuuri اddiini fainana la nukafiru الnaasa biاlcumuumi kama laa nukafiru اlyowma biاlcumuum dadkii naga horreeyey o dhan hal doon wada saari mayno sida hadda kuwa nala joogaba hal doon aan u saarayn bal naquulu maxaan leenahay man kaana min ahli اljaahiliyati caamilan biاlislaami taarikan lلshirki fahuwa muslimu وأma man kana yacbud اlأwhaana wmaata calى dalik sheekh xamed ibnu naasir wuxuu soo yihi raxmat ullahi tacaala calayhi dadkii naga horreeyey ee qabla duhuuri hada diin geeriyooday kulligood wada tagfiirin mayno <clears throat> sida maantaba aanan kulligood u lahayn waa gaalo waxaan leenahay buu yidhi sheekh wuxu uhi waxaan leenahay ninkii qabla atawxiid wa dacwa najiya geeriyooday asagoo islaamka ku dhaqmaaya ilaahayna keligii caabud ahaya ruuxaasi waa muslim ruuxaasagaa waa muslim ruuxii geeriyooday asagoo awhaanta caabudahayo owliyada baryahaya diinkanna uusan soo gaadhin qabla dacwatina geeriyooday asaguna wuxuu ihi fahada daahiruhu اlkufru wain kaana yaxtamilu annahu lam taqum calayhi اlxujaة الrisaaliya lijahlihi wacadami man yunabihuhu liannana naxkuma biاظaahir buku ruuxa asagoo tawxiid wanaagsan haysta hortaana dhintay muslim dhinto khayr badan wey dadkii hortaana geeriyooda dhammaaday ilaahay khayrkiina baryi jiray dacwo saxiixana weli aysan gaadhin waxaanu ku xukumaynaa buu ku yidhi daahirkiisa ayadoo dhici karto inuusan dacwo risaalaba aysan soo gaadhin fiican maxaa yeelay liannanaa naxkuma bidaahir warkaasi war adag culus weeye wuxuu idhi wa ama alxukmu cala albaطini daahirkiisu kufri iyo kaafir iyo mushrik weeye laakiin xagga hoose cudurdaar ma jira mise ma jiro maxaa aakhara lagu samayn wa ama alxukmu cala albaطini fadalika ila allahi laa yucadibu axada ila bacda qiyaami اxujai caleyh kama qaala tacala wma kuna mucadibiina xata nabcaa rasuula wama man maata minhum majhuul alxaal tafsiilku u fiirsa xamad ibn naasir hadduu hawsha ka hadlo waxaa weeyaan bir buu ku goynaya wuxuu ka soo hadlay macluumulxaal buu ka soo hadlay oo laba nooca macluumulxaal nin lagu ogyahay xaaladiisa bilislaami watawxiid oo muslim ah iyo nin lagu ogyahay daahirkiisi inuu ahaa nin ku mutalabisa bishirki walkufriyaat xaggana aan la ogayn xujada inay ku quntay in kale ninka asagana kufri iyo shirki baa loo xukumi daahiran baatinkiisa hoosena allah ka warqaba cudurdaar inuu leey in kale annaga hawlnoo taalla ma ah laakiin amaa man maata minhum majhuul alxaali fa laa natacaradu lahu walaa naxkumu bikufrihi walaa biislaamihi walaysa dalika mima kullifna bihi tilka ummaة qad khalat laha maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tusأaluuna cama kaanuu yacmaluun yani xamd naasir waxay la tahay warkiisuna aad idinku cadyahay war bannaanka yaallo wey dad waxaa la yidhi ree hebel hortiin dhammaadee ka warrama waxaan ku leeay ree waagay dhammaan hayeen adugu ma joogta mise maadan ma joogin xog ka haysa maxay ku dhaqmi jireen towxiid saxiix iyo wanaag muslimiin weeye maxay ku dhaqmi jireen ahlu qaabuurkay baryi jireen oo tuugi jireen waxaan ku leenahay buu kuhi sheekhu hee waa macluumulxaal bishirkin wa kufrina kafaro weya daahiran reer hebel ka warran maxay ahaayeen ma aqaanaa tiri waxay ahaayeen waa ummad idinka horraysay tawxiid saxiix miyay ku dhaqmi jireen allahu aclam laa adri ma kufriyaad bay ku dhaqi laa adri maxaa loo yaqaanaa majhuululxaal kuwa wuxuu yidhi laa lahu walaa naxkumu bikufrihi walaa biislaamihi limaada kufrigiisa xukumi mayno hee kufriga hadi waa inaan ku ogaanno islaamkiisana xukumi mayno maxaa jira waxaa u badnaa dadkaas naga horeeya alghaalibu fiihim aljahlu wاlkufru wاshirk marka waxaa weeye kufrigana waa in ruuxa lagu hubsado mamnuuc waa inaad tira waxaa tihi magaal ninka waa kuma hebel xaggeed ka timid magaalo heblo tuug baa taalli saariq baa taadhihi maxaa jira magaalada tuugada ku badan baa tiri hawsha ma soconaysaa hawsha waa hawl khata ah waxaa tihi magacaabale cabdulaahi xasan buu ku yidhi xaggeed ka timi magaala heblo tuug baad war maxaa jira warma wax kaa haday magaaladaa tuugaa tifka ah tir waa bur bur bay ka yihiin war ruuxu wuxuu waa in lagu arko falku iyo ficilku ruuxu waa inuu sameeyo markaad ruuxa leedahay waa kaafir ama ad leedahay waa mushrig waa inaad ku hubto kufrigii shirkigii iyo beentii iyo sariqadii iyo zinadii iyo wuxuuna ku dhacay hawshaasi qaabkaasuu sheekhu oga hadlay waxaa taa ku keenay oo kale dadkaasi asalkoodii hore muslimiin bay ahaayeen shirki taarica ah ku yimid shirki taarica ah ma ku yimid fiihim almuwaxidu almuslim wa fiihim almushriku marka xukun caama lama siin kare waa inaad tiraada ninkaasi majhuul xaalu laa atacaradu lahu laa axkum lahu biislaami walaa bikufrin hadalkaasi waxyaabaha lagu naqdiyey bay ka mid tahay waynu gaari doonaa laakiin sheekh wuxuu i walaysa mima kullifnaa bihi waa runtii sheekhu walaa taqfu maa laysa laka bi cilmu wey ruuxan xaalkiisii ama bikufrin ku ogow ama biislaamin ku ogow laakiin tolkii raaci oo bimacnaa kufri saar soo adiga hadda kuwa aad ku soo ogaatay wanaag islaamnimo xukumay ma ah marka tawaquf buu asagu sheekhu qabay waana siday u badnaayeen lahu llahu ljanna wa majhuul xaalkii buu hadda ka hadlahaya faman kana minhum musliman adhalahu llahu اljanna wman kana kaafiran adhalahu الnaar wman kana minhum lam tablغhu dacwa faamru ilى اllah wqad calimta alkhilaafa fi ahli اlfataraat wman lam tablغhum اlxujaة الrisaaliya halkaasuu kaga hadal dheer oo faahfaahsan weeye laakiin hadalkaa qiimaha badan waxaa lagu naqdiyi karaa oo fiiro oo laga faragelin karaa ruuxii macluum اlxaal bilkufra waa la gartay rixii islaamnimo lagu ogaana waa la gartay ruuxii xaaladiisu ay majhuulo noqotay een laga warqabin fuqahadu waxay raaciyaan diyaarta ama aqlabka majhuul xaalku ama daartaa la raaciyaa markuu wax kaaga xidhmo ay xaalad kaaga xidhanto ama waxaa la raaciyaa aqlabka ayaa la raaciyaa waynu gaari doonaa nuquul hawshaa ku saabsan laakiin ayagu waxay wadaadduhu qaateen majhuul xaalka hawshiisa inay ka gaabsadaan nimanka noocaasa ee is-ilaalin xataa u khilaafay madaahib kaiir min alfuqahaa in la yidhaahdo waxay ahaayeen he mutashadidiin hulaad whada gaayat fi اlquluwi whada cayn الظulmi lcibaad الlah whada israaf fi الtakfir wاlguluwi fi اdiin waa dadkii kataani weeye waa nimaan la yaabay weeye xaggana isku dayaya inuu dhaho waanu insaafaya wadaadaha waa khaطأ bal waxaa la odhan karaa aima dacwa najdiya culama muslimiinta ma soo marin rag lamida xagga iska ilaalinta takfiirka iyo kufriga ilaa madaahib ay la yimaadeen ahlu sunna aysan shuqul ku lahaynoo murji'a loo tiiriyo oo waxay tabaniyeen inaysan ruuxna ku takfiirinin ilaa bimaa ajmaca calayhi lmuslimuun annahu kufr madhabkana madhab ahlu sunna waljamaca ma ah hawshaas intii la naqdin lahaa ee wadaadaha la tacliiqin lahaa yaa waxaa leey idinkoo sidaa yidhi haddana waxaa tihin qulaat fi takfiir ninka yidhi laa ukafiru ilaa man ajmaca almuslimiina calaa kufrihi waa in la yidhahdo waxaad u gashay murji'o murjia sidaa qabta ahlulbidac kalaa qaba sidaa in la yidhahdo maya waxaaba ta adaaba haaliah ninkan haalime waa in waxaa tahay mutasaahil muxuu ahaayey fii nafyi takfiir fii nafyi takfiir in la yidhahda halkaa la maro laakiin waxaa weye nin walba okiyaaluu qabo kugu qiimaynaya mujalladka toddobaad ee hadalkii dheeraa qiimaha badnaa mujalladka toddobaad boqol afartan iyo shan baa laga fiirin karaa waxaa su-aasha laftirkeeda la weydiiyey wiilashii sheekh maxamed ibn cabdilwahaab xusein cabdallah ibraahim raggaasaa la wey iyo xamid naasiroo wada socda waxayna ku jawaabeen waxaa la yidhi waxaa la weydiiyey can اlmumini biاllahi warasuulihi ida qaala aw facala ma yakunu kufra jahla minhu bidalika falaa tukafiruunahu xata taquuma calayhi اlxujaة الrisaaliya fahal low qutila man hada xaaluhu qabla ظuhuuri hadi اdacwa mawduucu fahal qatl cafwan fahal low qutila man hada xaaluhu qabla duhuuri hadi dacwa am mawduucun wlaa baa la yidhi waa su-aal khad adag la weydi wadaadaha afarta ah ama saddexdaa waxaa layidhi ruux mumina oo ilaahay rumeeya asalkiisi yaa gaalnimo iyo ficil kufriga ku dhacay asoo aqoondarun oo ku dhacayo jahli waxaan soo fahnay buuhi saa'ilkii inaydan takfireen ruuxa jaahilka ood u ducuurdaaraysaan laakiin hadday dhacdo asagoon weli loo asagoon eh, diintii aan la gaadhsiinin oon wax fiican loo sharxin haddii la dila ninkaas magtiisi ma dhacaysaa mise waa laisku leeyahay qaantiisi mana salaaxaysaa mise maya mu'min buu ahaa billaahi wa rasuulihi saalix ah wuxuu ku dhacay gaalnimo jahli baana u geeyey weli xujadii looma caddayn asagoon weli wa loo sharxin oon wax la barin haddii suurka nin kala qaado oo uu ku cibaadaysto ama uu ku shiido ka warramaa la yidhi ninkaasi magtiisii iyo dhiiggiisii iyo diyadiisi ma laisku leeyahay waa su-aal adag waxay ku jawaabeen ida kaana yacmalu biاlkufri waاshirki lijahlihi aw cadami man yunabihuhu laa naxkumu bikufrihi xata tuqaama calayhi اlxuja walakin laa naxkumu biannahu muslimun maxay rabaan waa qaacida tabciid alaxkaam qaacida tabciid alaxkaam islaamnimana laguu sugi maayo xukumkii kaafir dilkiisu waajibna lagu siin maayo waxaan islaamnimo laguu siinaynin waxaad la tiid maa yunaaqid الtawxiid iyo shirkiguna waa didaanin laa yajtamicaan marka xukum islaam ma qaadan kartid surka maa lagu qaado mayo wax laguma sheegin wax laguma caddaynin marka waxay kala qaadhayaan dilki iyo alxukmu biاlslaam biاlislaam nafsashadaba waa taqaanaan bay la tahay gaalada kufaarta asliyiinta culamadu maxay yidhahdeen badankood ilaa dhambaalkeen iyo dacwadeennu ay gaadho hee lala dagaalami maayo إida kaana yacmalu bاlkufri wالshirki ljahlihi aw cadami man yunabihu laa naxkumu bikufrihi xatى tuqaama calayh اlxuja walakin laa naxkumu bأnahu muslimu bal naqulu camaluhu hada kufru yubixu اlmaala wاddama warkaa inaad fahanteen bay la tahay waxaan leenahay bay dhaheen wuxuu sameeyey iyo falkuu ku jiro waa kufri iyo gaalnimo dhiiggiya maalkuna waa bannaanaanaya asaalatan wain kunna laa naxkumu calى hada الشhakhصi licadami qiyaami اlxujati calayhi wlaa yuqaalu in lam yakun kaafira fahuwa muslimu bal naquulu camaluhu camalu اlkufaar waiطlaaqu اlxukmi calى hada الشhakhصi bicaynihi mutawaqif calى buluuqi اlxujaةi الrisaaliya wqad dakara ahlu اlcilmi ana asxaaba alfataraati yumtaxanuuna ywma اlqiyaamة fi اlcarasaati walam yajcaluu xukmahu xukma اlkufaari walaa xukma اlabraar ninkan waxaan gelinayna fii baabi اlfataraat ahlu fatruhu waxaa laisku waafaqay waxay ku jiraan ee kufriyaadkay sameeyeen inuu kufri yahay iyaguna ay kafara yihiin adduunka markay joogaan waxay samaynhayaan hadduu kufri yahay ahlufatraan waxa ku jira muwaxidiin baa ku jira lagama hadlaayo waxaa ku jira man laysa cindahu tawxiidun walaa kufrun kuwaasna haynoo dambeeye ahlu fatraha ah niman shirkiyaad samayn jiray dacwo rasuulla aysan soo gaadhin adduunka intoo joogaan waxaa mutafaqa inay gaala yihiin laakiin aakhara markay tagaan waxaa laisku khilaafay ma la cadaabmisa maya a'immadu waxay dhihin ninkan noocan waxaan ilxaaqinaynaa baaba asxaabi alfataraat islaamnimana u xukumi mayno mujaladka adura saniya mujaladka eh, tobnaad mujaladka tobnaad sabxada boqol soddon iyo lix ilaa soddon iyo toddobo hadalkaasi marka hadal dheeroo iska cadoo bannaanka yaalla wey haddaba dadkii ka horreeyey ama dacwadu aysan gaarin ama risaaladu aysan gaarin ama tawxiidku uusan gaarin ninkii islaamnimo iyo wanaag ay ku yaqaaneen islaamnimo ay u xukumeen ninkii kufri iyo shirki ay ku hogaayeenna daahirkiisa ay ku xukumeen ninka majhuulul xaalka ana eh, waxay yidhaahdeen warkiisa waannu ka gaabsanaynaa ilaahay nooma kalifay inaan dabagallo hase yeeshee laa naxkumu lahu biislaamin walaa bikufrin warkaasi inuu iska caddeey ila tahay masalada marka ahlulfataraadku ayuu abxaad gooni ah yaa laga qoray aadna waa lagu dagaalamay culamaa waxay qabaan ahlufatra waxay maba jiraanba sideeduba ahlufatra maxaa loo yaqaanaa ahlufatra waxaa loo yaqaanaa bay yidhahdeen wadaadaha tacriifiye ee inay jiraan qaba waa qowm iyo dad nabigii horena aan soo gaarin ka dambana aan gaahin dacwo nabina aysan gaahin sidooduba hayjad cidlay ku nool yihiin meel cidlo ay fadhiyaan risaalo nabi ciise iyo muusena ma soo gaadhin walaa mid ibraahim iyo ismaaciil mid nabi maxamedna may soo gaahin laba reer dhaxaad bay ku jiraan khabar maafish wey warna ma haya dadkaa ma la heli karaa wadaadda waxay dhen lama heli maba jiraanba waxayna ku dhigay innaa arsalnaaka shaahidan wamubashiran wanadiira innaa arsalnaaka bashiiran wanadiiran wa in min ummatin suuratu saba soo wa in min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir walaqad bacana fii kulli ummatin rasuula an icbud اllaha wajtanib اaaquut labadan aayaod waxay caddaynayaan ummad ummad nebi maxamed ka horraysay oo rusul iyo ambiye aan loo diray inaysan jirin nabigu xadiid saxiixa ah ama xasana wuxuu ku sheegay lixdan iyo inay naga horreeyeen lixdan ummadood oo ummadda nebi maxamed toddobaatan ku tahay antum tutimuuna sabciina umma antum khayruha wa aqlaha cala allah aw kama qaala calayhi isalaatu wasalaam toddobaatan ummadoodad buuxinaysoona jiraysa lixdan iyo sagaalkaa ummad ilahi wuxuu ku wa in min ummatin ilaa khala fiiha nadiir walaqad bacadna fii kulli ummatin rasuula an icbud اllaha wajtanibu اaaguut niman halkaasay istaageen niman waxale way jiraanoo waxaa loo daliishay wamaa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuula nimanka waxaa ku in la yidhahda waqad bucita rusul aayad maxay tidhi wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuulan sax wey laakiin qad bucitat walaqad bacadnaa fii kulli ummati rasuula an icbudullah xaggeed gey wain min ummati ilaa khalaa fiiha nadiir wadaadda waxay ku dhegeen kulamaa kulamaa ulqiya fiiha fawjun sa'alhum khasaratu alam ya'tikum nadiir nadaaraa la shardiyaa waxaa lagu dhihi in min ummati ilaa khalaa fiiha nadiir xaggeedkee laftigu waa loo digay nadiirku waaba taagan yahayba yacni masale la isku hayo weeye ahlu fatra ma jiraan dhab ahaan mise ma jiraan aan ka soo tagno hadday jiraan ubadaaye xukumkoodu muxuu yahay niman waxay dhaheen waa macduuriin ashaacira horboodaysa niman waxay dhaheen waa mucadabiin ahlu fatraha shirki ku dhacay weligood baa dacwadiisan gaarina caqligooda imaankooda ilaahay barahaya khaalia abuuray cil iyo dhul taagay garan waayeen caqligay shirki iyo kufri kufribay ku agaasimeen ay ku garteen tawxiidka alle diinka may ku qaataan fikradan uu ku gartay shirki inuu madhoodheeyo oo kufri gaalnima uu ku dhufleeyo caqligaas isagoo firadii kaalmaysanhaya muu garto saa darteed nebi ibraahim wuxuu yidhi bay dhaheen araaka wa qawmaka fii dalaalin mubin ma dhi innii anaka fii daami wuxuu ihi inii araaka anaa u arka wey waxay ila tahay markaan ijtihaaday oo hawsha fiiriyey caqligayna adeegsaday inii araaka wa qawmaka fii dalaalin mubiin suuratu ancaamad waad garanaysaa nabilah ibraahim inuu deliishaday xujaj kowniya aayaad kowni ah oo u deliishaday cala atawxiidi wa nafyi shirki falama ra'a shamsa falama ra'a alqamara waad garanaysaa walahan bay ila tahay hawshaas idan masalada masale aad la iskugu hayo weeye ashaaciro waxay horbooday inay cudurdaar leeyihiin muctasilo iyo maaturiidiyo iyo jamaaca min ahli sunna waljamaca waxay qabaan ahlulfatra idaa ashrakuu inay yihiin gaalo fi dunya aakharana mukhalladuuna fi naar madhab saddexaad oo ibnu taymiye iyo ibnu qayim ay u tiriyaan mararka ahlu sunna u tiriyaan marna ay adiladu ay sheegaan waxay dhaheen tafsiil waxay ku jiraan ahlulfatraha shirkiga ku jira waa kufri iyo gaalnimo in la cadaabana waa mutaan laakiin cadaabkay mudan hayeen qaban mahayo ilaa ilaa bacda ilaa biirsaal اrusul madhabka tafsiilka ah ayay qabaan waa madhab aan mar baynu ka hadli doonnaa aan daliil badan ku taagnayn qolyo waxay u qaybeen ahlufatra saddex qaybood waxay dhahaan ahlu fatro laysa cindahum tawxiidun walaa shirk xayawaan iska daaqahaya ah ilaahay ooma sharig yeelaan allana ma waxidaan ilaahayba ma yaqaanaan khabar maafish sida lo-day foofaan waana soo xaroodaan kuwa waxay dhaheen aakhara la imtixaani imtixaan baa u yaalla iyo ahlu fitra tawxiid iyo wanaag iyo islaam ku dhaqmay iyo khayr ee sharaa'ic iyo furuuc diineedna ka jaahil noqday kuwa waa loo cudurdara waa muslimiin jannayna galahayaan iyo ahlu fatro shirki ku jira waa mukhalladuuna fi naar saddexdaana waa u kala jebiyaan yacni dagaalka ba waa jiraa faahfaahinta masalada ninka raba aan maraajic siiyo <clears throat> maraajicda loogu laaban karo waxaa kow ka ah usuul اdiin licabdilqaahir albaqdaadi safxada laba boqol sideetan iyo toddoba ilaa sideetan iyo sagaal waxaa loogu laaban karaa usuul اdiin liabilyusr albasdawi اlxanafi safxada laba boqol toban iyo afar ilaa laba boqol toban iyo sideed waxaa loogu laaban karaa isla usuul اdiin licabdilqaahir albaqdaadi الtamiimi alashcari safxada laba boqol labaatan iyo lix ilaa labaatan iyo toddobo alfuruuc libnu muflix alxambali mujaladka tobnaad ariiqu hijratayn ibn اlqayim mujaladka labaad ilaa wixii ka dambeeya na waad ku arki kartaa ilaa baxru اlkalaam liannasafi ilaa kitaabka ila qiimo badanee qadiyada ku saabsan intaan anugu arkay waa kitaabka le taxriir اlmaqaal fi muwaasanat اlacmaal wa xukmi hayr اlmukalafiina fi اlcuqba wاlma'aal mujaladka labaad safxada sagaal boqol cafan shan boqol shan boqol sagaashan iyo saddex ilaa ma bacda ninkaas qadiyadda suu u tafsiiriyey bidaliil aayad qur-aan iyo sunno iyo qiyaas iyo xujaj caqliya iyo sharciyu daliishaday waana intaan arkay masalada wax ka hadla ninka iila qiimo badnaa wey waa la muraajacayn kara laba mujalado mabuuca oo meel walba yaalla wey waxayla tahay waxaa inoo hadhay in xukumkaas la qiimeeyo xukumkaas la qiimeeyo ayma dacwa najdiya ay yidhaahdeen ahlu fatrihii naga horreeya ama dadkii naga horreeyey intaasoo qaybood macluumulxaal iyo majhuul xaal baan u qaybinayna mid walba xukun baan siinaynaa waa qadayaadka lagu eedeelaya tafsiilka ayagaa loogama horraynin iska da ahlu sunno kale ashaacira oga horraysa ashaaciroo dhan baa uga horeysay hal naqli baan soo guurin habeen dambea marka insha allahu tacaala qiimaynta masalada ka hadli doona iyo nuquul eh, min kitaab illahi aw sunnati rasuuli oo ku saabsan qadiyadaas nin kale cabdilqahir albaqhdaadi dhegaysa warkiis wuxuu asxaabtiisiibuu ka soo hadlay qaala asxaabunaa buuri fii man kaana waraa'a saddi sadu siin jaynahaasoo sadud alqarnayn dad baa ka dambeeya aan la garanayno oon diinba gaarin oo juj wamaajuuj oo kala la moogtahay stii ka hadlaayaan oo waxba aan la soconinba laxdhukun coli abaarba moog fii man kaana waraa'a asadi aw fii quطrin min alardi walam tablughu dacwatu islaamin yundaru fiihi bay dhaheen bu ashaaciru ninkii meel hayjir cidlaa ku soo koreen dacwo rasuulla aysan gaadhin xaalkiisu waa la fiirin bay dheheen fain ictaqada alxaqa fi اlcadli wاltawxiidi wajahila sharaa'ic alaxkaami faxukmuhu xukmu اlmuslimiina wahuwa macduurun fima jahilahu min alaxkaami liannahu lam yaqum bihi alxujatu calayhi waa lafdigu asagu dhigay wey wuxuu ninkaasi aan dacwoya diin gaadhin hadduu ilaahay xaqii ku solansiiyo oo intuu asagu ijtihaado caqligiisi daliishado uu sii daayo oo uu xaqa ku habsado oo tawxiidka usuushiisa uu saxo axkaam iyo furuuc kale uu ka jaahil noqo muslim weeye jaahila waana min ahli janay dheh warkaas waa waa ahlu fatrii muwaxidka ah waa kay ka soo hadleen ree najdiyi wuxuu ihi waman ictaqada waxay dhaheen shaacir waman ictaqada minhum alilxaada wاlkufra wاltacطiila fahuwa kaafirun biاlاctiqaad ahlu fatru ahaa laakiin ama dacwo ma gaarin rasuul laakiin wuxuu ku dhaqmay kufriyo shirki fahuwa kaafirun biاlاctiqaad horta wuxuu sameeyey iyo kufrigan waa gaalnimo asna waa kaafir laakiin wyundaru fiihi fain kaanat qad intahat ilayhi dacwaة bacض اlanbiya calayhim الsalaaة wالsalaam falam yumin biha kana mustaxiqan lilwaciidi cala الta'biid maxay kala qadeen shaaciro xukumka uu ruuxa adduunka ku qaadan iyo xukumka aakharo ma ujeedaa adduunka dacwo nabi maxamed ma soo gaadhin laakiin muxuu aaminay walaa mid nabi kale ma soo gaadhin ayib wax dacwo oo soo gaadha ma jiro cafwan dacwad nabi maxamed so gaarin baan ujeeda cafwan dacwad nabi maxamed ma soo gaarin laakiin wuxuu aaminay kufri iyo gaalnimu aaminay waa kaafir fi dunya bilictiqaad xukunka aakharo waxaan eegaynaa tii nabiga yaysan ku soo gaadhine tii nabi ibraahim iyo muuse iyo ismaaciil iyo ciise ma ku soo gaadho iyo nabi sulayman xataa tii nabi nuux ma ku soo gaadhay waxay dhaheen fain kaana qad intahat ilayhi dacwatu bacdi alambiyaa'i walam yu'min biha kaana mustaxiqan lilwaciidi cala tabiid waa muhalad fi naar wey lanna u fiirso hawsha muhiim jiddan weeye nabi maxamed wuxuu inoo sheegay ambiyada asaga ka horreysa oo dhan nin walba in loo soo diray nabi walba tulki keliya nabigu isagoo tulki keliya loo soo diray haddana dacwadiisu cidday gaadho inuu rumayso waa waajib hadday rumaydana naar bay ku waaraysaa la soco hawsha awal khatara wey nabiyulaahi sulaymaan malikatu saba iyo tolkeed iyo qoomkeed buu dacwada ogu yeedhay nabiyulaahi sulaymaan min bani israa'iil baa soo sadaa ma waxaan loo soo diray reer banu reer sabe iyo melikatu sabe iyo balqiis iyo tolkeedna israa'iiliin maysan ahayn carab kaley ahaayeen iyo bini aadam kale wa maca daalika dacwatu sulaymaan waa xujatun calayhim nabiyullahi ibraahim iyo ismaaciil carab looma soo dirin birisaala caama soo sidaa ma wmaca dalika xujadu way ku qumaysay bidacwati ibraahima waismaaciil nebilaahi yuusuf markii masar lagu xidhay saaxiibigay sijni buu diinta ugu yeedhay walaysa min qowmihi lanna maysan ahayn min bani israa'iil hawsha waa lagu khaldamaa oo wa kaana yubcau kulu nabiyi ilaa qowmihi khaasatan ba wada dakhalad ka fahmaan khaasada nabigaa xilka loo fududay nabiga waa ruux bini aadama dadkoo dhan diin ma wada gaadhsiin karo asagaa xilka loo fududeeyey oo loo xadiday tolkii laakiin dhambaalkiisu ninkuu gaadho wuxuu ku qasban yahay oo waajib ku ahee inuu rumeeyo warka inaad fahantaan muhim jiddan tii bay ashaacira ka hadlaayaan taasi waa dhammaata wain lam tabluqu dacwatu shariicatin bixaal lam yakun mukalafa walam yakun lahu fi اlaakhirati taban walaa ciqaab way sii faahfaahiyeen wuxuu sii yidhi wain kaana hada aladii lam tabluqu dacwat اlislaami hayra muctaqidin kufra wala tawxiida falaysa bimuminin walaa kaafirin soo warkiina diin ma aha falaysa bimuminin walaa kaafirin fain shaء allahu cadabahu fi اlaakhirati cadlan wain shaء ancama calayhi fadla baxi dheer weeye laakiin wuxuu lama dili karo waa hawshina diin ay diidanaayeen in la dilana wuxuu uhi walaysa liaxadin laqiya axada lam tabluqu dacwatu qatluhu xata yaquuma calayhi اlxujaةu fain qataluu faqad qaala ahlu ciraaq waa xanafiyu laa diyata calayhi waawjaba calayhi shaaficiyu diyata maca alkafaara baxigaasi waa baxigii fuqahadu ay lahaayeen ashaacira ka hadashay xariifiya ka hadashay waxay aymi dacwa najdiya la yimaadeen ma aha waadaysiya ila tahay maraajicda qadiyadda habeen damba insha allahu tacaala nuquul intaa ka badan oo min kitaab illaahi wa sunnati rasuulihi iyo waxay culimku yidhaahdeen nin ayn dacwadu gaadhin oo dacwo nabi maxamed walaa kayrkii aysan gaadhin xaggana shirki iyo kufri ku jira ma macduubbaa mise maya habeen damban insha allahu tacala ka hadli doona adaa bilahi towfiiq wasalam alaikum raxmatullahi barakaatu